keenay iyo munaasabada uu meeshan u leeyahay waxa weeye waqtigii aynu ku soo jirnay ee salaadaha shantii ay lahaayeen ayuu adaankani xidhiidh la leeyahay maxaa yeelay aladaanu huwa aliclaamu bidukhuuli اlwaqt adaanku sidiisaba waa ogeysiis dadka la ogeysiinayo in wakhtigii salaadu uu soo galay marka maadaama axkaamtiisu ay badan tahay ayuu musanifku raximah llahu tacaala baab gaara ka dhigay oo uu baabul adaan u yidhi oo baabkii hore u hoosgeyn waay wuxuu halkan sheekhu kaga warrami doonaa xukunka adaanka iyo iqaamadu ay leeyihiin iyo fadliga ay leeyihiin ereyadoodu waxa ay yihiin shuruudaha eh, la doonayo in maaragtay adaankii laga helo eh, sidoo kale wuxuu tilmaami doonaa sunayaasha adaanka iyo iqaamaduba ay leeyihiin iyo dadka markaa dhagaysanaya ama maqlaya adaanka iyo iqaamada waxa loo sunneeyo iyo sidoo kale haddii salaado dhowra uu qofku hal mar wada tukanaya ma mar wada adimayaa mise wuu kala adimayaa sidoo kale wuxuu musanifku raximah llahu halkan kaga warrami doonaa ujro ma lagu qaadan karaa adinka wuxuu yihi musanifku raxmat ullaahi aleyhi aladaanu waliqaamatu sunat fi salawaati اlmaktuuba aladaan adaan waxa weeye biqasri اlhamza hamzaha hamadino aadaan sida dadka qaarkood ay yidhahdaan ha odhanin lanno aadaan haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa jamcu udun deetana dhagahay noqonaysa adaanna waa ismasdar laga keenay adana sida salaam iyo kalaam looga keenay kalama iyo sallama ayaa adaan oo facaal ah isagana laga keenay adana yuadinu sidiisa markaa adaanku waa iclaam ogeysiis وأdاn min اllahi وrasuulihi ilى الnaasi ywma اlxaji الأkbari ana اllaha bariiء min اlmushrikiina وrasuuluh adaanka halkaa lagu sheegaya waa maxay wa adaanu min allah waa ogeysiis xagga ilaahay ka yimid iyo xagga nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo la ogeysiinaya dadkii mushrikiinta ahaa sharci ahaanna waa dee ogeysiiska gaarka ah ee la ogeysiinayo qofkii in waktigii salaada uu soo galay oo iclaamu bidukhuuli waqti salaati اlmaktuuba salaadii faralka ahayd maktuubadayd waqtigeed inuu soo galay ogeysiis lagu bixinayo weeyi xukunkiisana wuxuu hi iqaamadu iyadu waa masdaru aqaama aqaama markaa dhowr macno ay leedahay dee wuu nagaaday aqaama waa la idhaahdaa wuu joojiyeyna iyadana aqaama aqaama shaya iqaamatan wuu joojiyey joojin marka waxaa markaa iqaamo iyadana loo yidhi dee waa waa kicin salaaddii baa lagu ayaa lagu kicinaya salaaddii baa ka istaagtay baa salaadii baa la gaadhay waa kac wey qad qaamat isalaatu qad qaamat isala ereygaa ku jira ayaana magaca laga keeno wuxuu yidhi aladaanu waliqaamatu adaanka iyo iqaamadu sunatun labaduba sunno weeye labaduba sunno weeye laakiin fi salawaati almaktuuba salaadaha faralka ah ee shanta ah ayuunbay u yihiin sunne sunno inay yihiin dee nusuustaa tilmaamaysa idaa xadarat isalaatu falyuadin lakum axadukum salaaddu hadday timaado midkiin haydiin addimo ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam yihi faralna ma aha oo farducayn ma aha bay leeyihiin culimaduyo dee waa un ogeysiiskaas hadday dadkii og yihiin waktigii salaaddu uu soo galay ujeeddada adaanka iyo iyo iyo iqaamadaba labadaba maqsuudkooda asaasigii wax macquululmacnaa waa in waktigii dadka loo sheego haddii markaa dadkii ay dee si kaleba ku ogaan karayaan ama ay og yihiinba ama qofkii keligiiba yahay oo kale de inaan markaa looba baahan baa dhici karaysa waana calal kifaayati weyi sunanimadoodu haddii fii xaqi اljamaaca jamc haddii lagu tukanayo waa suna kifaaya oo jamcii mar wada tukanayayba hal u adimaa ayaa ku filan laakiin haddii aan maaragtay jamci mar wada tukanayno dee masaajidadii oo kale masjid walba in laga adimo wey sidoo kale masjidkii jamac ku tukaday haddii jamac labaad uu ku tukanayo iyadana mid markaa la ogol yahay ay noqoto iyadana markaa waa loo adimaya oo sunno weeyi in mar labaad loo adimo bal xataa fii xaqi lmunfarid kii keligii tukanayey isagana waa u oo jamcioo tukada hadduu qofku yimaado masaajidka xaggiisaa dambe ku tukanayo inuu adimo isagoon dadka tashwiishinaynin adaan markaa tashwiish aan keen hadduu tashwiish ka maqso uu ka cabsado isagunbaa ismaqashiinaya iyo markaa dee aanu tashwiish gaadhsiinayn allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha uu adimaya waa sunna weyn iqaamadiina waa saas oo kale salaadii faralka waa loo suneeyaa raggiyo dumarkaa la kala saari doonaa waynoo iman doonaan insha allahu tacala dumarka xukunkooda adaanka looma sharciyeeyo salaad aan maktuubo ahayn oon faral ahayn salaadihii shanta ahayd mid aan ahayn bal waa karaahiyo in loo adimo ama loo aqiimo salaad aan salaadihii shanta ahayd maxaa yeelay dee salaadaha layna faray waaba kuwaa un kuwii nabigu calayhi salaatu wasalaam waa adimayna kuwaasunbay ahayn ama faray in loo adimo kuwa kale amar laa caam walaa khaas ku soo arooray oo u ma jiro sidaa daraaddeed waa karaahiya bay ahlul ahlulcilmigu in loo adimo salaadaha kale meelaha qaarkood adaanku uu soo mashruuc noqdaa way jirtaa sida ilmihii dhashay in dhegta lagaga adimo oo kale iyo xaalado gaara laakiin salaad waxa loo adimi karaa waa salaad kamida ah salaadihii shanta ah xukunkiisii halkaas ayuu musanifku raximah اllahu tacaala oo ku tilmaamay wa qiila fardu kifaayatin baa nusakda qaar ku qoran soo ma wa qiila fardu kifaayatin waxaa kale oo la yidhi waa fardu kifaaya nusakda qaar bay markaa ku jirta waa wejhi madhabka ku sugan in fardu kifaaye uu yahay adaanka iyo iqaamaduba oo magaaladiiba hal meeloo calal aqal laga ogaan karayo in magaalada laga adimay oo shicaarkii iyo calaamadii adaanku ay ku muuqan karayso ka daahiri karayso in laga helo ayaa waajibana waa wejhi madhabka ku jiro culamada qaarkood baa yidhi se muctamed ma aha waxay markaa iyagu cuskadeen oy ka qaateen in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhegaysan jiray tuule markuu soo duldego hadduu adaan ka maqlo aanu dagaal ku qaadi jiray hadduu adaan ka maqli waayana uu dagaalka ku qaadi jiray laakiin de qoladan kale way ka jawaabayaan waxay leeyihiin yani calaamadun bay u ahayd lagu kala garta muslimka iyo gaalkee ma aha inay dee waajib tahay calaamadda lagu kala garanayaana dee mararka qaarkood wax aan ahayn bay noqon kartaa sida dharkii oo kale iyo waxyaalihii la midka ahaa ayaa lagu kala garan karaa dadki wuxuu ihi wahuwa afdalu min alimaamati adaanku isagaa ka fadli badan imaamnimada inuu qofku imaam noqdiyo inuu muadin noqdo inuu muadin noqdaa fadli badan maxaa yeelay axaadiis aada u fara badan ayaa ku soo aroortay fadliga imaamnimada fadliga muadin muadinnimada iyo adaanka axaadiistaa lamidiina kumay soo aroorin imaamnimadii taasu waa mid xadiidtaa waxaa ka mid a xadiidka uu nebigu leey low yaclamu الnaasu ma fi الnidaai wالصafi اlأwali lastahamuu calayh dadku hadday og yihiin qiimaha fadliga iyo ajarka ku jira safka hore iyo adaanka way u qori tuuran lahaayeen isumay daysteen laakiin dee fadligii baanay dadku dareensanayn waxaa kaloo lagu fasirayba qowlkii ilahi u lahaa waman axsanu qowla miman dacaa ilى اllahi wacamila صaalixا waqaala inanii min almuslimiin waxaa lagu fasiray waxyaala lagu fasiray waxa ka mid a adaanka dhinac kale waxaa xadiid ku soo aroortay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi alimaamu daaminu wاlmuadinu mu'taman muadinku waa mid la aaminay imaamkuna waa mid markaa damaan lagu yeesho yani magdhow ama maaragtay mas-uuliyad qaaday oo yani isaga de waxa weeye qof inuu qofku qaado wax gacantiisu ay ammaano ku tahay oo aan maaragtay magdhow kaga waajibayn iyo inuu qaato wax magdhow kaga waajibayo de waxa magdhow kaga waajibayn baa ayaa sahlan marka haddii xadiidkaasina markaasina soo arooray fadligaa badanna muadinka loo sheegay baa waxaa la yidhi isaga ayaa fadli badan adaankaa fadli badan wa qiila huwa fardun cala alkifaaya xagga dambe markaa nuskhadaydana ay ku keenaysaa waqiila huwa fardu cala lkifaayati waxaa la yidhi adaanku iyo iqaamaduna waa la mid uune waa fardu kifaaye waynu soo tilmaanay markaa wixii markaa loo cuskaday haddii markaa tan lagu socdo wuxuu yihi fain itafaqa ahlu beledin dad meel degeni hadday isku raacaan calaa tarkiha ka tegidda laga tegayo adaanka iyo iqaamada markaa haada waxaynu celinaha cibaadadani qaatalahum اlimaamu imaamku wuu la dagaalamayaaba sidaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam aynu ka tilmaanay haddii la ihahdo waa fardu kifaaye tuuladii adinba laga waayo adima baa la odhanaya dee waa la faraya hadday la iman waayaanna dagaal baaba lagu qaaday ma aha inay gaaloobeen oy gaalo yihiin laakiin maadaama ay ka tegeen wax waajiba oo waajibaadkii waaweynay muuqday ah waa lala dagaalamayaabay wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala wاladaanu tisca casharata kalimatan adaanku waa sagaal iyo toban jumladood allahu akbar iyo allahu allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa afar jeer halkaasi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah halkaasina waa laba ashhadu an laa ilaha illa iyo laba ashhadu anna muxamedan rasuululah ah afar kale wey sideed wey bikhafdi sawtihi afartan wuu la imanayaa isaga oo kula imanaya codku hoos u dhigayo bishahaadatayni yakfidrood akri kartaa yakfidu sawtahu isagoo codkiisa hoos u dhigaya bishahaadateyn labada shahaado ashhadu an laa ilaha ilada iyo ashhadu an rasuullah uma markuu intaa la yimaado kadib yarjicu dibbuu u soo laabanayaa fayamuddu sawtahu bihima codkiibuu kor ugu qaadayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah waa afar kale waa laba iyo toban xaya calى الصalaati xaya calى الصalaax xaya calى اlfalaaxi xaya calى اlfalaax halkaasina waa afar kale waa lix iyo toban allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah halkaasina waa saddex sagaaliyo tobankii halkaasi ka soo baxay marka waa bitarjiic sagaaliyo toban waxay noqonaysaa marka tarjiicii uu la socdo tarjiicuna waa shahaadataykan hoos loo odhanaya marka hore marka hoos baa loo odhanayaa waxaa loola jeedaa isaga iyo ciddii ka agdhow ayuunbaa maqlaysa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah ashhadu ana muxamada rasul dumarka rafoonka iska fogeynaya imika inaa dumarka rafonkii tarjiic baan ku samaynayaa yidhaahdo kii fogaa iyo kii dhawaaba waa maqlaya markaa inuu mikrofoonkii maalan duu haystay dee intuu iska yar dhigo uu markaa shahaadateynkii la yimaado kadib buu haddana qabsanayaa kor uu u qaadaya waanay sugan tahay waa sunihii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxiixu muslimka ayuu ku jira tarjiic baa waa celcelin de waa kaa shahaadateynkiibaa la celcelinaya lagu noqonaya marka kan tarjiica lagu magacaabaa ma kan hore ee hoos loo dhigayaa mise waa kan dambe ee kor loo qaadayo waxaad mooddaa inay u badan yihiin in kaa hore tarjiica lagu fasirayo waa shahaadateynkuun baanu gaar ku yahay kuwa kale laguma sameeyo wixii ka dambeeya kor baa loo akhriyaya sidii caadi ayaa loogu adiba haddii laga tago markaa tarjiicaasi dee sunun baa laga tegey wax waajiba ma aha wuxuu yihi wain marka haddii tarjiica laga jaro afar baa go-aya waxaa soo haraya shan iyo toban hadday bilaa tarjiic tahay waa shan iyo toban marka tarjiica la raaciyana sagaaliyo tobankaa weeye adaanku wain kaana fii adaani الصubxi qaala bacda alxaycalati الsalaaةu khayru min الnowmi maratayn haddii adaankii salaada subax uu ku jiro markuu xayicalaada dhammeeyuu afarteedii la yimaado waxa uu raacinayaa asalaatu khayru min annawmi maratayni oo laba goora deetna koob iyo labaatanba markaa aadaankii noqonaya salaada subax haddii salaaddii subax loo adimayo adaanka la adimaya ama kii hore ha noqdo ama kii dambe ha noqdo waxaa la sunneeyaa alsalaatu khayru min annawm waxaanu ku sugan yahay axaadiid saxiixa axaadiid saxiixa ayaa arinkaa tusinaya in bilaal radi allahu tacaala canhu u odhan jiray alsalaatu khayru min annowm salaada ayaa ka khayr badan hurdada de qofkii baa la baraarujinayaayo hurdadii uu macaansan lahaa ayaa loo tilmaamayaa wax ka wanaagsan taswiib baana la yidhahda taswiib waxaa laga keenay hawaba oo min haaba idaa rajac waa markuu laabto marka wuxuu dib ugu laabtay salaada baaqeedii xaya ala salaa xaya cala salaa buu lahaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax markaasuu dib salaaddii ugu laabtay asalaatu khayru min annawm asalaatu khayru min annawm marka waa ku laabasha ayay markaa noqonaya wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waliqaamatu iqaamadu iyadu ixdaa casharata kalima waa koob iyo toban kal erey allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah afar baad halkaa ku haysa xaya calى الsalaati xaya calى اlfalaax qad qaamat الsalaa qad qaamat الsalaa waa afar kale waa sideed allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah halkaasina waa saddex koob iyo tobankaa weeyaan iqaamadu markaa adaankii dee labalabuu ahaayo waa sidii bilaal radi allahu tacaala canhu la faray shahaadateynku ashhadu an laa ilah illa laba jeer laba jeeroo hoosa iyo laba jeeroo kora ashhadu anna rasul saasoo kale xay cala salaa saasoo kale xay cala alfalaax saasoo kale maxaa yeelay umira bilaalu an yashfaca aladaan bilaal waxaa la faray inuu adaanka labalabo ka dhigo wa yuutira aliqaama iqaamadana waa hal dhigo marka iyada ashhadu an laa dabcan allahu akbar allahu akbar ta laba la ysu raaciyaayo marka labadiiba de halbaa waad ka soo qaadi karaysa allahu akbar allahu akbar inay mar tahay waad ka soo qaadaysa allahu akbar allahu akbar culimadu waxay dhahdaanba inaan la kala jarin baa sunno oo qofku aanu odhanin allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sida inuu qofku u adimo waxaa ka fiican sidan inagu aynu u adimo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxay markaa yidhahdaan ra'da miyaa la godayaa mise waa la kordhigayaa qaarkood markaa waxay doortaan in la kordhigo allahu akbar allahu akbar un la yidhaahdo oo inta la sukuuniyey haddana alifka markaa xarakadiisii loo soo qaaday oo kale laakiin waxaad moodaa sida rajaxan inay tahay in rafcadiisii loo daynayo allaahu akbar allaahu akbar qofku markaasaa odhanay markaa maadaama labalaba la isu raacinayo dee labadiiba hal ka soo qaad marka allahu akbar allahu akbar waa mid allahu akbar allahu akbarna waa mid kale marka an yashfac aladaan saasay noqonaysa adaanka inuu labalaba ka dhigo wa yuutira aliqaama iqaamada uu witriyeeyo allahu akbar allahu akbar waa mid keliya haddana ashhadu an laa ilaaha ila allah haddana ashhadu anna muxadan rasuul اllah ku wadayaa ilaa uu soo gaarayo lafdiga qad qaamad iyada markaa laba goor ayuu la imanayaa oo iyaduna dee xadiidkay ku sugnaydba umira bilaal an yashfaca aladaana yutira aliqaamata ila aliqaama lafdiga iqaamada mooyaane inta kale inuu markaa witreeyo ayaa la faray bilaal radia allahu tacala canhu wayustaxabu waxaa la sunneeyaa buuhi sheekhu an yuratila aladaana adaanka inuu kala dhigdhigo oo si markaa u kala maaragtay si faalal ah uu ereyadii ka dhigo oo aanu isku celiidhin oo dadejinin allaahu akbar allaahu akbar saasoo kale wayudrij aliqaamata iqaamadana uu isku celiidhi u dadejiyo allahu akbar allahu akbar isagoo markaa xuruuftii ha tartiiriyo isagiioo aan meel aan aanmad ku jirin mad soo gelinay saasaa iya labada mid walba sunnihiisu uu yahay wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala watakuunu اliqaamatu akfada sawta min aladaan iqaamadu waxay noqonaysaa mid ka cod hoosaysa adinkii sidii adinka loo kor codka loogu qaadayay dee tan loogu qaadi maayo sunuhu adaanka waxa weeye in codka kor loo qaado qadar almustaac intaad awood helayso inaad codka kor u qaado maxaa yeelay wax alla wixii codkaagaa maqla ayaa kuu markhaati kacay iqaamada laakiin hoos baa loo dhigayaayo iyadoo waxa loogu talagalay baa layidhi xaadiriinta dadka de markaa jooga ayaa lagu istaajinaya marka iyadu way ka hooseynaysaa adaankii wa an yuadina waxaa la sunneeyaa inuu adimo wayuqiima oo uu aqiimo calaa tahaaratin isagoo aahira oo janaabe iyo waxaasna aan qabin sidoo kale weyse qabo oo weyse la-aan aan ahayn maxaa yeelay de waa salaadiibaa loogu diyaargaroobayaa wii salaada loogu diyaargaroobayo de inuu qofku hay-adii salaada ku sugnaado ayaa u haboon xadiis baana tirmidi kuma jira sanadkiisu aanu xoog badnayn oo laa yuadin ilaa mutawadiu yaanu adimin qof weyse qaba mooyaane qof kale xadiis oranaya na waa jiraayo sanad ahaan laakiin aan u xooganayn wayastaqbila alqiblata waxaa la sunneeyaa inuu qiblada qaabilo xagga qiblada inuu ujeedsado muadinku ayaa iyadana la sunneeya haakadaa camalu lmuslimiin waa camalkii muslimiinta salafan can khalaf kuwa hore kuwo dambe ka soo gaadheen xadiis ku cad ma hayno oo tilmaamaya adaankii iqaamada in xagga qiblada loola jeedsado laakiin waa camalkii muslimiinta faidaa balaga alxaycalata marka uu gaadho xaycalaada iltafata yamiina wa shimaala midig iyo bidix buu daymoonayaa walaa yastadbiru lqiblata qibladase uma daba jeedinayo abu juxayfa wah bn cabdillaahi suwaa'i radia allahu tacaala canhu baa waxa uu yihi ra'aytu bilaala yuadinu fajacaltu atatabacu faahu haahunaa wa haahunaa yamiina wa shimaala xaya calى الصalaax xaya calى اlfalaax marka wuxuu leeyahay bilaal baan arkay oo adimaya markaasaan afkiisa isha la raacay afkiisaan raacraacayay isagoo midig iyo bidix u leh xaya cala asalaa xaya cala alfalaax waxay markaa culimmadu yidhaahdeen xaya cala asalaa markuu leeyahy midigtuu eegaya wuxuu bilaabayaa isagoo marka hore qiblada ujeeda deetana wuu jeedsanayaa isagoo markaa xaya cala asalaadiiyo xaya cala asalaa markaa haddana ta labaad kusoo celinayaa markuu tii labaad sii dhammaynayo ama u dhammeeyo ayuu qibladii uu ku soo laabanaya taa markaa xaya cala asalaad midigtaa ayay u dhacaysaa xaya cala alfalaaxna waxay u dhacaysaa dhanka bidix u dhacaysaa waxaa loogu gaar yeelay baa la yidhi inta kale adaanka intiisa kale dee xus ilaahay bay ahayd allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilah ashhadu anna muxamed rasuulullah laakiin tani dadkii bay la hadlaysaa waar salaada u kaalay wy xaya cala asalaa xaya al war liibaanta u kaalay dadkii baa lala hadlaya dee dadkiina dhinacyaday kaa xiga markaa markan hore qibladadaasaad u jeedaysaa waa xus ilaahay baad ku jirtaa oo salaadii oo kale laakiin markan kale dadkii baad la hadlaysa waxaa la mida baa la yidhi salaaddii waxaa kala mida salaantii intii aad salaadda ku jirtay oo dhan qibladaad ujeedsat u jeeday waayo ilaahay baad la khitaabayso ilaahay baad la hadlaysa markii salaanta la soo gaaray salaantii khalqi bay ku saabsan tahay soo ma assalaamu calaykum khalqigaad la hadlaysa khalqigii baad leedahay makhluuqaadki ilaahay ayaad salaamaysaa de midig iyo bidix baad eegeysaa marka adaankiina waa saasoo kale markaad xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax leedahay ayaad midig iyo bidix eegeysa hadday markaa xikmaddaa la qaato dee waxay noqonaysaa muadiniintii imika ama mikrafon ku adiman ama yaanay ku adimini midigtii iyo bidixdii de inay u jeedsadaan maxaa yeelay xikmaddii waxa weeye dee way jirtaa uno inaad markaa bani aadam khalqigi ad la hadlaysa markaad aggii jeedsato qofki ad la hadlaysa ad jeedsataa ilan sunno ah inaad markaa sidaa u wareegto adigiioo aan qiblada u daba jeedinayn ilan salaadda markaynu salaantii salaamaynaba uma daba jeedina qibladii laakiin intan luqunta unbuu qofku duwaya waa saasoo kale iyaduna saasoo kale noqonaysaayo ama makarafoon ha lagu addimo codku ha wada gaadhay ama yaan lagu addimayni waxay iska noqonaysaa haddii cilladaa la qaato oo inay arintani salaadii u eg tahay oo salaadii lagu matalaya ay tahay in aan loo kala saarin iltifaatka noocani adaanka kuma gaaraya markaad aqiimaysana waa la mid allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an muxadan rasul llah xay cala salaa xay cala alfalaax baa la doonayay qad qaamat isala qad qaamat isala allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah markaa adaanka kuma gaar ah adaankii iqaamadii labadiiba iltifaatkani waa u jiraya iyo daymoodka qibladiina loo daba jeedin maa istaa musanifku raximah llahu tacala inoo sheegay wa an yuadina waxaa la sunneeyaa qofku inuu ka adimo calaa mowdicin caalin meel sare meel sare inuu ka adimo ayaa la sunneeyaa waa markii loo baahda baan ka manaaratin wa satin sida minaaradda inuu fuulo oo kale ama masaajidka uu dusha uga baxo wa haddii loo baahdo oo dee muadiniintii nebigu saasay ahaayeen waa tii salaada subax lalahaa labada adaanee bilaal iyo ibn maktuum u udhexaysa inta kana fuulaya kana soo degayo marka meel la fuulay meel la soo degayo oo laga adimayaa dee jirta laakiin waa haddii loo baahday bay culammadu yidhaahdeen waxaa halkaa markaa daahirkeedu noqonaya haddaan loo baahan sida de imiko kale inaanay waxba suno noqonayn inaad meel fuushaae mikrofoonkaaga hoosta ku yaal ayaad ka adimaysa wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala markaa de kani waa adaanki adaanka ayaa calaa mawdicin caalin ahaanaya markiisa isaga loogu baahda ama iqaamadii da looma baahna iqaamadii dadka masaajid kula joogaad hadlaysa inaad meel sara daarada ush sadega sara fuusho de maqsuudkii iyo ujeedadii iqaamadaba way ku seejinaysaa wa an yajcala usbuucayhi fii simaakhay udunayhi waxaa kale oo la sunneeyaa inuu labadii safarood yeelo labadiisa dhagood daloolkooda weliba usbuucaynka la sheegaya waa sabaabateynka ama kuwan aynu inagu murdisada nidhaahno inuu markaa dhegta geliyo ayaa iyaduna la sunneeyaayoo xadiidka abu juxayfe aynu tilmaamaynay ayaa alfaadiisa qaar sunanka iyo ku jira lagu soo wariyey wa asbucaahu fii udunayhi iyadoo bilaal labadii safaroodna ay dhagaha ugu jiraan inuu markaa addimayey faa'iidada ku jirtaana waxa weeyaan baa la yidhi codkii ayay qofka u soo ururinaysa waa mid waxaa kaloo ku jirta qofkii dhagoolka ahaa ee aan isagu dee hadalkaaganba maqlayn markuu arka adigoo dhegta faraha kula jira oo maaragtay dee wuu daliishanayaa wuu markaa dareemayaa inaad marka aad adimayso arrintani markaa iyadu waxay la gaar tahay baa la yidhi adaankuunbay tani gaar ku tahay iqaamadii maadaama codkii uu iska kooban yahay oo aan codkii kor loo qaadaynin lama sunneeyo inaad dhagaha faraha geliso wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala waan yakuuna almuadinu xasana الsawt waxaa la sunneeyaa qofka adimayaa inuu yahay qof cod wanaagsan oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiid ibnu khusayme iyo bayhaqi iyo ay warinayaan baa wuxuu tilmaamayaa inuu toddoba dhalinyaro ah ma Eh, labaatan dhalinyaro ah ama toban sida riwaayada bayhaqi ahayd inuu nebigu bahadda adaanka imaqashiiya yidhi deetana uu markaa la dhacay abuumaxduura saxaabigii la odhanayay codkiisa deetana uu markaa isaga muadinkii maka uu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo adaankii uu baray marka inuu qofka cod wanaagsanaada addimayaa inay arrin markaa mustaxaba tahay ayaa halkaa laga qaaday waanlaa yaqطaca aladaana bikalaami walaa gayrihi waxaa kale oo la sunneeyaa in aanu ku goynin adaanka hadal iyo wax lamida toona anlaa yaqطaca aladaana bikalaami walaa gayrihi hadal iyo wax kala toona inaanu ku jarin ayaa sunnuhu yahay ee uu xidhiidhiyo waa haddii markaa ayrka la sheegaya de waa aamus inuu iska aamuso haddii markaa taasi ay dheeraato oo muddo hadlayey siduu u adimayaba waxbuu arkay markaasuu caruuraya waxbuu kala celin bilaabay xoogaa masaajidkiibuu ka saaray haddana uu soo noqday markaa kadib halkii ka sii wadi maayo wuu burayaa marka ee tan la leeyahay waa yustaxabu an laa yaqطac aladaan bikalaamin walaa hayri waa markay wax kooban tahay inaan waba ku jarin baa wanaagsan haddii lakin wa ka soo dhe galaan xaggaa uga baydh kale ama maarata qof makarafoonki tataaban uu dada uu ku idhaaho u haddana adaankii sii mushkilad ma laha laakiin sidii fiicnayd waa inuu dib u soo bilaabo si uu muwaalaadkii iyo uu u ilaaliyo wa an yakuuna min aqribaa'i muadini rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waalى aalihi wasalam waxaa la jeclaysanayaa in muadinku uu ka mid yahay cidda qaraabada u ah muadiniintii nebiga kuwii nebiga u adimi jiray qaraabadoodii inuu qofkani yahay adimayaa ayaa iyaduna ah mid la jeclaysanayo oo mustaxabka ah culamada agtooda de dadkaa rasuulkuba uu adaanka u doortay in laga ag dhowaado ayay culammadu jeclaysanayaan wa an yakuuna iqatan waxa la jeclaysanayaa inuu yahay qof lagu kalsoon yahay oo gal ah markaa taasi ma waajibbaa mise waa sunne dee ma inaad qofku iska adimayo waa sunne laakiin haddii mu-adin rasmiya laga dhigayo oo mushahar baytulmaalka looga qorayo waxa waajiba inuu yahay mid lagu kalsooyo iqa oo iqanimadaasi markaa shardi ayaabay noqonaysaa laakiin hadduu de yahay qof de dadkaa socda maarata noo addimayo uun n maaragtay waxa weeyaan qof loo ratibay aanu ahayn basi ma laha waynoo adimi karaa adaankiisaasina waynoo ansaxay wa an yaquula inuu yidhaha baa la sunneeyaa bacda alfaraaqi minhu markuu ka dhammaaday adaankii allahuma raba hadihi اdacwaةi الtaamati wالsalaaةi اlqaa'imati aati muxamada اlwasiilaةa wاlfadiilaةa wاdarajaة الrafiicata wabcahu اlmaqaama اlmaxmuud aladii wacadtahu ya arxam الraaximiin allahayow dacwadan ama baaqan dhamayska tiran rabbigiisa ahaayo sidoo kale salaadan hadda taaganna iyadana rabbigeeda ahaayo aati muxamadan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad siisaa alwasiilata walfadiilata wasiiladu waa mansilatun fi ljanna waa meel jannada ka mida oo saraysa oo cid gaara uun hal adoon addoommada ilaahay kamid ah u cuntanta nabigeen markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala loo weydiiya wlfadiilata fadiiladana allahayow sii nabi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wadarajata rafiicata buu markaa ku daray xadiidka kuma jirto bay yihahdeen culamadu dhammaan alfaadda xadiidka ee uu ku sugnaaday fadiiladaasi muxuaha adarajata rafiicadaasi kuma jirto bay yihahdeen culamadu sidaa daraaddeed inaan lagu darin ayaa dee iska fiican kol haddii aanay xadiidkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam aanay ku sugnayn wuxuu i musanifku raximah llahu tacaala isagoo marka xadidka sheegaya wabcathu maqaam maxmuud almaqaam wabcathu maqaama maxmuuda baa caana wabcathu lmaqaama almaxmuud iyaduna way jirtaa marka almaqaam almaxmuud in la yidhaahdaana waa caadi maqaama maxmuudan in la yidhaahdo maqaama bukhaariyo muslim ay warinayaan wabcadhu maqaama maxmuuda waa yani waxa weeyaan waa mowqif ama meel la istaago oo la mahadiyo waa shafaacada marka nabigeenu alayhi salaatu wasalaam uu shafaaco qaadi doono ayaa markaa noqonaysa maqaamka maxmuudka ah almaqaam almaxmuud markaa booska ama la ilaahay ilaahayow nebiga maarata usoo bixi aladii wacadtahu kaasood ugu ballanqaadood u ballanqaa maarata u yaboohday oo ah dee in nebigu calayhi salatu slam uu shafaaco qaadi doono haddii la yidhahdo wabcadhu maqaaman maxmuudan markaa aladii wacadtahudu icraab ahaan bedel bay noqonaysaa oo dee nakiro iyo macrifay kala noqonayaan haddii laakiin sida riwaayada bayhaqi ay tahay wabcathu lmaqaama almaxmuud la aladii wacadtahu nacti bay iska noqonaysa wasiiladana waynu sheegnay fadiiladuna de waa maaratay mansilada fadliga badan ma taa horunba mise waa yani waa wax kasta oo fadli badan martabad kastaoo fadli badan culamada qaarkood waxay hahdeen waa taa hore waa wasiiladii oo cadfigani cadfi tafsiiriyuu noqonayaayo yani wasiilada ka dheeraadka ah khalqiga in markaa la yidhaaho wuxuu yihi yaa arxam araaximiin iyaduna xadiidka duruqdiisii oo dhan waa laga waayay sida ibn xajar iyo ay sheegayaan marka yaa arxam araaximiin taasina dee waa hadal fiican laakiin sunno weeyaan lama odhanayo wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa liman samicahu qofka adaanka maqlay an yaquula inuu yidhaahdo kamaa yaquulu sida muadinkuba uu leeyahay sida muadinkuba uu leeyahay sida muadinku leeyahay waa maxay dee waa ereyadii adaanka iyo markuu dhammeeyo allahuma rabba hadihi dacwati taama sidaa uu leeyahay oo maca dikrigaa ka dambeeya ah inuu isaguna yidhaahdo ayaa loo sunneeyaa adaankoo keliyana maaha waa adaanka iyo iqaamadiiba adaankana in laga daba yidhaahdo waa la sunneeya aqiimkana in laga daba yidhaahdo muadinka waa la sunneeyaa labadabana allahuma rabba haadihi dacwati taama in la raaciyo waa la sunneeya ilaa fi lxaycalati markuu xayacalaa maraya mooyaane labadaba fa inahu yaquulu wuxuu odhanayaa qofkii dhegaysanayay laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla ay laa taxawula min xaalin ilaa xaal walaa quwata ila ay qudrata cala aaacaat walcibaadaat ila billah bitowfiiq illahi subxaanahu watacaala xaalad iskama bedeli karno oo xaalad kale kuma wareegi karno awood uma lihiin cibaadada iyo waxa aanu doonayno dan ilaahi subxaanahu watacaala ina waafajinin saasuu markaa odhanayaayo xay calaa salaaddii ku celin maayo salaada u kaalay baa lagu yidhi inaad adna salaada u kaalay tidhaahdo waxay culammadu yidhaahdeen munaasib maaha nooc jikaaray u ekaanaysa qofkii ku salaada u kaalay inaad ku tidhahdo adiguna salaada u kaalay laakiin kuwii hore allahu akbar allahu akbar ilahay buu xusa adna ilahay xusta ashhadu an laa illa waa shahatay tawxiidkii buu la yimid waa xus ilahay adna ilahay xusaysa ashhadu anna cbd rasul waa la mid laakiin xaya cala asalaa iyo xaya cala kula hadlayaan waxbuu kuugu baaqay dikriba maaha marka adiga dikri ilahay baa lagugu bedelo meesha u munaasiba laa xawla walaa quwata ila bilah baad markaa la imanaysa wayaquulu wuxuu odhanayaa buu yidhi fii kalimatay liqaamati labada eray ee iqaamada waa qad qaamat isalaa labadeeda goore aqaamaha allaahu wa adaamaha buu odhanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha toosiyo salaado ha dhammaystiro hana joogteeyo maa daamat isamaawaatu waalardu inta ay jiraan dhulka iyo dhulka iyo cirarku intay jiraan ilaahay salaada ha daa'imiyo ha joogteeyo abu daawuud baa warinaya aqaamaha allahu wa adaamaha aqaamaha allaahu wa adaamaha maa daamat isamaawaatu waalardu kumaan arag anigu alfaada xadiiska cid soo warisay kuma aan arkin laakiin musanif inta way ku jirtay marka aqaamaha llahu adaamaha wajacalanii ama eh, maarata wajacalanii min saalixi ahliha ayaa iyadu markaa ibnu cumar radia allahu canhu ka soo aroortay iyaduna inuu markaa odhan jiray ijcalnii min saalixi ahliha ijcalnii min saalixi ahliha koley kitaabkan anigu aan hayo najmuhaaqibku wuxuu leeyahay abu daawuud bay ku sugan tahay aqaamaha allah waadaamaha wajacalanii min saalixii ahliha laakiin intaa dambe abu daawuudka kuma jirto iyadoo xadiidkii nebiga ah lakiin iyadoo hadal ibnu cumara ayaa bayhaqiya ay warinaya xadiidka markaa sanad ahaan culammadu way ka hadlaanoo waxay eh, maqaal baa ku jira inuu sugan yahay xadiidku wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala walaa yajuuzu اladaanu طabcan qad qaamat الsalaa dee iyada lafteedu yani waa salaaddii waa gaadhay un wey salaaddii way gaadhay markaa salaaddii way gaadhay dee inaad ku celceliso macno badan ma samaynayso ila wixii hore dikri ilahi waa dikri aad ku celcelinaysa laakiin salaaddii way gaadhay qofkii ku yihi salaaddii way gaadhay inaad ka daba tiraahdo culammadu ma jeclaysanayaan inaad qad qaamat الsalaa markuu idhaahdo adiguna aad qad qaamat الsalaa tiraahdo aqaamaha allah waadaama haadan xadiidka maqaalbaha ku jiri bay culammadu jeclaysanayaan in la yidhaahdo qaarkooda waa la aamusaya yidhina way jiraan walaa yajuusu ladaanu adaanku asixi maayo halkan wuxuu ka gelayaa markaa shuruudii adaanku uu lahaa ilaa murataban isaga oo la tartiibiyey oo sidii u kala dambeeyey usoo akhrinay loo kala dambaysiiyey mooyaane oo hadduu maala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ku yihi ashhadu ana muxamadan rasuulullah yidhaahdo may asixin ashhadu ana muxamadan rasuulullahdani waa inuu ashhadu an la ilaha iladu ku celiyo markuu iyada dhameeyana haddana ashhadu anna muxamadan rasuulullah waa inuu ku celiyo markaa tartiibtu waa lagama maarmaan maxaa yeelay dee cibaadadani saasay u soo aroortay sidaa haddii la dabagediyo wuxuu adaankii la garanayay ma noqonayo waxa kaluu noqonay wuxuu yidhi walaa yajuusu sidoo kale ma ansaxayo mana bannaana qabla dukhuuli اlwaqti waqtigii salaadoon soo gelin ili iska adigo mana banaana mana ansaxayo ila subxa salaada subax mooyaane fainahu yuadanu lah iyada waa loo adimayaa bacda nisfi leyl habeen barhka wixii ka dambeeya waa loo adimi karaa salaada waxa u shardia adaankii waxaa u shardiya in salaadu soo galay iyadoo waqtigii soo galay haddii la adimo adaankaasi ma ansaxayo baail buu noqonaya waana mid aan banaanayn babay leeyihin culamaduyo qofku uu ku dembaabay laa yasixu walaa yajuuz ay laa yaxil mana ansaxayo xalaalna ma aha oo de ama waa cibaadadii lagu ciyaarayo ila wixii waktigii soo gelin ama dadkii oo la lugoynayo oo wakti aan markaa salaadii soo gelin laleeyahay salaadii baa soo gashay oo lugooye wey marka arrin bannaan ma aha saasay culamadu yihi subax baa laga soo reebaya iyadana waxaa loo soo reebay xadiidkii ina bilaalan yuadinu bileyl bilaal habeennimo ayuu adimaa fakuluu washrabuu xataa yuadina ibnu ummi maktuum marka de bilaal habeenimo adimaa waxa halkaa laga fahmay in iyadoon waktigii la gaarin uu bilaal radi allahu tacala adimi jiray salaada subax munaasibba munaasabana meesha jirto munaasabadu waxa weeye dadkii way hurdaan marka adaan hore oo lagu baraarujiyo ayay u baahan yihiin waa tan daakiraad ay soomaalidu tidhaahdo daaki daakiraad waa waa tadkiir waa xasuusin baraarujin kadib ba adaankii markaa iclaamka ah uu imanaya habeen barkiiba markaa nuskaa dambe ayay kasoo bilaabeen fuqahadu wixii ka dambeeye bay yidhaahdeen maxaa yeele in waktigii dee wakti ka la adimayay waa la gartay dee wakti markaa habeen barkii ka horeeya waxay leeyihin munaasib ma aha habeen barkiiba iyadoon la gaarin salada subax maba dhowaba markaa waktiga ay munaasib noqon kartaa waa wixii habeen barkaa ka dambeeya uun ayuunbay munaasib noqon kartaa in markaa soo dhaweeyaana oo laysku dhaweeyo waktigu waa uu fiican yahay sidii xadiidka laga fahmaya intay kana fuulaya kana soo degayo ayuunba udhexaysiya labada adaan markaa iminka si muadiinteenu sameeyaan saacad ama wax ka yar ayay udhexaysiiyaanoo ma xumo salaadihii kalena waktiga ka hor looma adimi karo hadday doonto jumcaba ha noqoto xataa salaaddii jumcada sax ma aha lamana ogola mana asaxayo in waktigiiyoon gaadhin loo adibo madaahibta islaamkana anigu ma arag cid leh ha la adimo waktigiioo aan gaarin jumcaha hadduu qofku de aaminsan yahay in jumcihii waktigiisu sidii salaaddii duxadoo kale uu yahay waa baab kale laakiin haddii qofku uu aaminsan yahay sida culamada islaamku jamaahiirtoodu ay qabaan salaada jumcaha waktigeedu inuu yahay waktigii duhurka uun adaankiina ma banaanaanayo waktigii duurka mooyaane wakti ka horey koob iyo tobankiiya barka banaanaan maayo sida hadda inta badan la sameeyo wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala wa tuqiimu اlmar'atu gabadhii way aqiimaysaa walaa tuadinu se ma adimayso dumarkii adaan iyo iqaamo ma loo sharciyeeyaa wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala ma adimayso lakiin waa aqiimaysa yani laa yushracu lahuna اladaan adaan dumarka looma sharciyeeyo waayo dumarka dee shareecadu maba fara adaanka sunnihiisu waa in codka kor loo qaado gabadhana shareecadu maba farta in kor loo qaado codkeeda in kor u qaado saas daraaddeed adaanka iyada noqonayo iqaamaduna waa loo sharciyeeyaayo de iyadu maadaama codkeedii hoos loo dhigayay wixiina ay dikri ilaahay ay tahay dee raggii un bay kala mid noqonaysaayo waa loo jidaynaya wa tuqiimu lmar'atu walaa tuadinu waman faatahu salawaatun qofkii salaada ka tagaan aw jamaca bayna salaatayni ama laba salaadood jamciya oo isku mar tukanaya adana wuxuu u adimayaa wa aqaama una aqiimaya liluulaata hore waxdaha keligeedu u adimayaayo u wa aqaama waan u aqiimayaa lilatii bacdahaa ta ka dambaysa fii asaxi alaqwaal aqwaasha teeda ugu sixada badan markaynu ku socon qofkii haddii salaade ka tegey uu hal mar wada qallaynayo oo isku isku xigxigsiinayo ama uu laba salaadood jamcinayo jamcinta halkan laga hadlayaana waa jamcu taakhiir waa jamcintii dibdhigga ahayd hadduu sidaa samaynayo salaada ugu horeysa wuu u halkaa maxaa kaaga soo baxday salaad kaa tagtay haddaad tukanaysa waad addibi kartaa waa sunni nabigeenu calayhi salaatu wasalaam salaaddii subax markii ay ka seexdeen isagiiyo ciidankiiba qoraxdii ay ku tooseen waa kii yidhi inaga kiciya meesha shaydaan baa inagu hele markii laga durkay meeshii nebigu bilaal buu faray yuu yidhi addin haddaba iminka goormaa la addimaya waa barqo markaasuu addimay saa la sunnaystay markaasuu haddana nebigu calayhi salatu slam salaaddii uu tukaday marka in la adimo faa'itadii salaadii waktigeedu baxay waa loo adimay haddaad markaa tidhaahdo dee sawti wakti uu adaanku ahaa iclaam bidukhuuli waqti salaa salaada waktigeedii inuu soo galay baa ogeysiis lagu bixinayay iminkana waktigeedii muu soo gelina wuu baxay waxaynu leenahay taasi waa xikmadda guud ee marka hore uu jidaysmay kadib wuxuu noqday markaa xaq ay salaaduhu iska leeyihiin oo u sugan ama wakhtigiyaa la jooga ama yaan la joogin wax salaadihii iska yeesheen oo u sugnaaday ayuu noqday sidaa daraaddeed waad la imanaysaa xataa haddii salaada wakhtigeedii u baxay haddaad markaa dhowr salaadood tukanayso ta koobaad baad u adimi mid walbana waad u aqiimi marka meeshan salaada koobaad iyo salaadaha ka dambeey aynu kala qaadno salaada koobaad mooyaane inta kale inaan loo adimayn waa la laysla waafaqsany inta dambe kolkaad afar salaadood hal mar wada tukanaysa ama shan salaadood ama jamcu taakhiiro duhur iyo casar baad xagga dambe isugu geysay ta labaad inaanad u adimayn waa la laysla ogoliy oo aanay kuwan dambe aanay lahayn adaan in loo wada aqiimayana kolba mid loo aqiimayana iyaduna waa laysla ogolya laakiin maxaa laysku hayaa waxaa laysku hayaa tan koobaad ma loo adimayaa mise loo adimi maayaa saddex qowl ku jiraan waa kaa markaa tashjiirka qolada arkaysa idaa waalaa bayna fawaaita aw jamaca bayna salaatayni taakhiira aqaama likuli waaxidati walaa yuadinu ligayri اlأuulaa qaطcan qaطcan nacam wa fi اladaani nacam walaa yuadinu ligayri اlأuulaa qaطcan wa fi اladaani liluulaa liluulaadaas hore halkana la soo dhex gelin doonaa wa fi اladaani liluulaa aqwaalu ta koobaad ma loo adimayaa ayay aqwaashani ku jirtaa marka qowl wuxuu leeyahay may iyadana looma adimayo wuxuu daliishanayaa xadiis ibnu cumar ay warinayaanoo in nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii musdelifo uu ku tukanayey cishaaigii iyo maqhribkii markuu jamciyey labadaba uu u aqiimay adaan muu sheegin markaa ibnu cumar marka adaan ma jiraya buu leeyay kaas qowlkaasi lamaba adimaya buu leeyay qowl kale wuxuu leeyahay mayane eh, haddii jamcu uu joogo oo cid ama cid imanaysa aanay jirin waxba addimi maysa waad iska aqiimuun haddii aad filanaysa inay cidi kuu timaadana waad addimi oo isaguna isku daya inuu axaadiista sidaa ku jamciyo muctamadka ama qowlka saxdiina waxa weeye ama filo cid in cidi ku imanaysa ama ha filano mar walba horta ta koowaad waad u addimaysa kolka ti koowaad u addinto mid walba waad u aqiimaysa wanagen iqaamadayda khilaafla kuma jiro mid walba in loo aqiimayo kuwa dambe inaan loo adimayna iyadana khilaaf kuma jiro ta ma loo adimaya ayaa fi asaxil aqwaashan uu ina leeyahay ku saabsan tahay marka waxoogaa sasaarka bal adoo fiirso waman faatahu salawaatu qofkii salaada ay ka tagaan aw jamaca bayna salaatayni ama laba salaadood jamcinaya waa jamcu taakhiir baynu nidhi maxaynu meesha ku saaraynaa jamcu taqdiimkii hadduu jamcu taqdiim yahay xukunku waa sidan uun laakiin khilaafkaan gelayn xukunku waa sidan uun se khilaafka ayaan gelayn oo markaad xagga hore isugu geynaysa duurkii casarkii de duurkii waa adimi waqtigeedii baa la joogaay jamcu taakhiirku wuxuu kaga duwan yahay dee salaadii duhur baad horraysiinaysaa sida mustaxabku yahay salaadan duhureed soo horraysiinaysana waqtigeedii lama joogo marka halkaasaa ishkaalka keentay markaa leeyihiin lama adimayo iyadii waad aqiimuna waa tukan duhurkii haddana waad aqiimi oo baa tukan laakiin hadday meeshu jamcu taqdiim tahay dee duhurka waktigiisii baa la joogaa isagii baana hadda la sugayaay loo taagan yahay waad u addi haddaad doonto casar hadhow ama waad iska day iyada markaa hadalku kuma jiro saasaynu markaa uga saarayna adana wuu adibi buu yihi wa aqaama waanu aqiimi liluulaa waxdaha ta hore keligeed ayuu labadaa isu raacinayaa wa aqaama lilatii bacdaha inta ka dambeeyana ka dambaysana wuu aqiimayaa uun fii asaxi laqwaali aqwaasha sixada badani aqwaasha kooda ugu sixada badani waa sidaa inuu sidaa samaynayo marka khilaafku halkuu ku jira waa adanadaasu waidaa lam yuujad buu yidhi haddii aan la ama man yataawacu biladani qof adinka si tabar ku tabarucaya oo mutaawic oo aan lacag ku qaadanayn haddii aan la helaynin rasaqalimaamu imaamku wuxuu ka biilayaa man yaquumu bihi qofkan adimay adaankii u taagan ayuu biilinayaaoo baytulmaalku ka biilinaya wey risqigu waxaa loogala jeedaa waa wixii qofka maaratay bangiga dowladda laga siinayo ee markaa waa kifaayadiisa isagiyo bisaad caruur leedahay intaa iyo intaas deetana wax ku filan oo kifaayadiisa ah ayaa looga qoraya oo marna yaraanaya de markii baytulmaalka wax ku yaraadaan marna badanaya isagu markaa ujro iyo mushqaayad maaha fain istajara calayhi hadii uu mushahar go kula heshiiyo oo ujro ah oo isagu aan ahayn uun risqigaa kolba maaragtay sidii wax loo helo ah kifaayadiisana markaa aan la dhaafinaynin haddii aan ahayn in qabsanayo oo leeya aniga intaa waa in bishii la siiyo iyo waayo marka ujro ay noqonayso fain istaajara calayhi ay cala aladaani haddii uu adaankii muadinka u soo kiraysto imaamku jaaza way bannaan tahay wa qiila waxaa la yidhi laa yajuusu ma ma banaanana waalo horta haddii la helayo mutaawic dar ilaahay ku adimaya aan lacag dowladda weydiinaynin waxa waajib ah in la aqbalo oo yacni aan cid lacag qaadanaysa la keenin waayo nabigu alayhi الsalaatu wasala u uhi wاtakid muadina laa yaakudu calى adaanihi ajra buu ku yihi cuثmaan bn abi اlcaas radi allahu tacaala canhu waxaad samaysataa muadin aan adaanka lacag ku qaadanayn yani waa sida fiican haddii markaa kaa la helayo in la keeno mid markaa lacag baytulmaalka ku xidhaya ma banaanaanayso waayo baytulmaalka inta lacagta loo ilaalin kara waa loo ilaalina wax dhantii guud weeyaan haddii markaa la waayo waxa banaan in markaa la maarata kifaayadiisii qofkii loo loo markaa ballan qaado la yidhahdo de baytulmaalka waa lagu qorayaa liiskaaga lag liiskaa lagugu darayaa dadka markaa de maaratay bishii waxoogaa bal hadda ay reeruhu biishadaan la siinayo ayaad ku jiraysaa waa lagu qiimaynaya daynta maarata kugu filan risqibaa kaana risqi baa kaana la yidhaahdo hadduu taana markaa ka soo istaago oo uu yidhahdo mayana anigu warcad aynagu kala tagna aniga bishii maxaa laysiinaya oo ujro mucayana uu qabsado ma bannaan tahay laba weji baa ku jira weji wuxuu leeyahay way bannaan tahay maxaa yeelay waxaani eh, dee waa nafci manfaco guud weeyaanoo qofkan de isaga uun uma maarata manfacadii uma noqonayse umadibu wax ugu filaya mid kalena wuxuu leeyahay may ma banaana maxaa yeeley qofkani isagaa cibaadaysanaya waa nin tukanayo salaad maarata yidhi haddaan aan tukadee lacaga laysiiyo marka nin cibaadaysanayo oo yidhi si aan u cibaadaysto waa inaad intaa bixisaan haddaydan intaa bixinayna ma cibaadaysanayo dee ma banaanaanaysa ba caqdigaasi wax banaan ma aha laakiin waa loo jawaabo waxa la yidhi may way kala duwantao dee salaadan iyo tan waa qofkiiba ku gaarta laakiin adaankii ummadiibaa u baahan ummadiibu markaa wax ugu filan yahay taa waxaa ka duwan imaamka imaamka waxay leeyihin isagu lacag ujro ama mushqaayad kuma xidhi karo haddii lagula heshiiyana ma ansaxayo caqdigu heshiiskan lala galay ee la yidhi masaajidka tuji caqdi ijaarayn wadagelana heshiis baynu wada gelaynaa bishii intaasaad mushaahar u leedahay haddii lagu yidhaahdo taasiyadu ma ansaxaysa baa layihi oo maxaan ansaxay miyaanu isaguna wax ku fillayn waxaa la yidhi isagu waxba wax badan wax weyn kuma fillo markuu isagu salaada galo unbaad aduguna ku xidhaysa inuu tukaduu ku khasban yahay baa inuu tukaduu ku khasban yahay kolkuu galana waad uun ku qabsanaysaa adigu waad ku xidhanaysaa hadhow talo kuma odhan karo maxaad salaadda iigu xidhatay marka waxaa la yidhi isaga tiisu way ka duwan tahay tii muadinkii way ka duwan tahay saas daraaddeed isagu ujro ma qaadan karaa la yidhi laakiin de haddii maaragtay wax aan ahayn aan heshiis ahayn de la taasi waa caadiyo wax basiya male hada wsal اllah wslm alى nabiyina mxamed allah aclam